بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا العشر كي هore waxaan ku soo aragnay tacriifaad adigu waxoogaa dee sanadkii iyo matnigii iyo umuuro bal tacriifaad ku tacalluqsan iyo fannigan marka la eego nocno gaara maaha oo tacriiftu way horeysee laakiin bal funuun marka la eego taliiftan iyo kutubtan shaamilkii anwaacdii inta badan kulansanaysa ciddii u horeysay iyo qolooyinkii iyaguna kaba dambeeyey iyo umuuro saasa ayaa inoo horeeyey marka imikana kolley waxaan wada gudagelaynaa ama aan gudagelaynaa anwaacdii baan gudagelaynaa iyadoo khabarka tacriifkiisi iyo bal uu kaba u horeyn doono ka soo horreysiin doono taas baan gudagelaynaa kolley kitaabkuna in badan oo kaba mida ama tartiibta ha noqoto bal cibaaraadka haba noqotee kitaabkii sharxu nukhba ayaad moodaa aduu kolley uu waafaqsan ama tabacuuba noqon doona haddee la idhaaho xaafid ibnu xajar baa alkhabar ku bilaabi jiray isba sharxu nukhbeem wuxuu uhi alkhabaru bimacna alxadiidi waqiila acamu minhu alkhabaru khabarku bimacna alxadiidi xadiidka ayuu la mid yahay waqiila waxaa la yidhi acamu minhu waa ka waa sacsan yahay oo uu ka caamsan yahay oo khabarku xadiidkii iyo waxyaale aan xadiid ahaynba khabar waa lagu idlaaqayaayo markaa khabarku waa soo hoos xadiidku waa soo hoosgelaya bal horta xadiidku waxa weeye wixii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo nisbeeyo ee qowl ama ficil ama taqriira ama sifaadkiisii khalqiga khuluqiga lahayd ee rasuulka ilaahi loo nisbeeyo kaas baa xadiid lagu magacaabaa isagu kaa weeye khabarkiibuu sheekhu laba macnoo kolley xaafid ibnu xajar kitaabkiisana qowl saddexaadna waa ku sugnaaba aan sheegi doonee wuxuu ihi khabarku bimacna alxadiid markaa macnuu muxuu noqonayaa khabarku wuxuu la mid yahay muraadif u yahay xadiidku muraadif u yahay marka haddii xadiidkii ay ahayd in dee lagu idlaaqo ama uu ahaa wixii rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu calayh loo nisbeeyey qowl ama ficil ama taqriir ahaa xadiidkuna xadiidku waa khabarkuna waa kaasoo kaleo khabarku bimacni lxadiid weeyo isaguna waa ma ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriir iyo wanaxwihi taas waa qowl waqiila waxaa la yidhi acamo khabarku uu ka cumuum badan yahay ka caamsan yahay minhu min alxadiidi xadiidka waa ka caamsan yahay oo markaa maxaa si uga caamsan yahay waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh xaggiisa wixii ka yimi xadiid baa la odhanayay khabarna waa la odhanayaa taas waa mid laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh keyrkii wixii kaba yimi xadiid lama odhanayo khabarna waa la odhanayaa oo khabarkaa ka acamsanoo markaa waxay noo noqon kullu xadiiin khabar walaa cagsa xadiid kasta khabar waa yahay laakiin cagsi ma jiro khabar kasta xadiid maaha anataw xaafida halkan ka cabiro cumuumun khusuusun mudlaq baa kaba dhaxaysa tacbiirkii munaadiqada bal taasna waa la yidhi oo macnaa wixii rasuulka wasalaamu caleyh xaggiisa ka soo arooray oo dhan dee sidaan xadiid ugu magacaabayno khabarna waan ugu magacaabaynaa laakiin sida saxaabadii oo kale taabiciintii oo kale umuurihii kale waxay xaggooda kaba yimi xadiidta lama odhanayo laakiin khabar iyadana waan odhanaynaa markaa khabarkaa ka acamsan taa halkaa hore laakiin in khabarka iyo xadiidku mid keliyay ahaayeen qowl saddexaad baa jiro kollay sharxu nukhbaba kuwa sugnaa isagu aanu halkan soo dhiganoo waxay noqotay in la idhaa may ee xadiidkuna waa rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu caleyh wixii xaggiisa kaba yimi khabarkuna waa cidda kale xadiidkiisa khabar lama odhanayo waa ciddii aan rasuulka ilaahayn salawaatullaahi wasalaamu caleyh xaggooda khabar wixii ka yima khabar la idhaayo saasba dee ruuxii xadiidka ku shuqlanna waa kan muxadisiyo dee xadiidkii loo nisbaynayo akhbaartii waxaa ka ku shuqloona tawaariikhdii waa akhbaariyunya baa la odhanayaa dee xadiid looma nisbaynayo bal markaa qowlka saddexaad wuxuu noqonayaa wixii maa jaa can nabiyi sala allahu calayh wasalam waa xadiid maa jaa can kayrihina waa khabar oo markaa labay kala oo markaas kii horena muraadif bay ahayn isku mid bay kan kan uu inoo labaad ee uu inoo dhigtayna may ee khabarku uu ka caamsan yahay xadiidka oo xadiidku khabar weeye laakiin oo khabar xadiid kastaba khabar waa la odhan laakiin khabar kasta xadiid lama odhanayo kullu xadiidin khabar ma walaa cagsa oo walayse kullu khabarin xadiidan weye habar kasta ama xadiid maaha bal taasi waa tacriifka guud waxaanay noogu yar shumuulka uu leeyahay daraaddeed baa ay u soo qaateen oo u horreysiiyeen halkan khabarkaoo dee kolkol aathaartii iyo aqwaashii saxaabada iyo taabiciintii inoo soo hosgelaysa marka tacriifkan laba eega acamu minhu shumuulka ay leeyihiin bay u horreysiiyeen ama ay usoo dhigteenba haddaba wuxuu yihi alkhabaru waxabay daqowsayn idinku jiraana waa matnigii nuqaaya inta kalena waa sharxi oo macnaa waxa weeyaan dee kitaabkii hore cilmu tafsiirba ku soo aragnay xaafid ibnu xajar mey waxaan ujeedaa suyuudi raximahu tacaala markii hore matni kooban buu dejiyo oo annuqaaya ku magacaabo afar iyo toban fani kulansaday markii laga dalbay ayuu dib u sharxay intuba waxa weeyaan waa yaridiisii uun waayo saddexiy labaatan jirkii iyo labaiy labaatan jirkiisii markii dambe dib looga dalbay ayuu sharxay oo magacan itmaamu diraaya waa sharxi matigu waa nuqaaya oo waa ka itmaamu diraaya liqoraai nuqaayad markaa bayna qowseenka inoogu jirtaa matnigii sharxiina waa kanoo wuxuu waa kan intan aan dee qowseenka ka baxsan weeye haddaba khabarku in tacadadad hadday tirowdo oy tacadudo duruquhu wadooyinkiisu ay tacadudaan dariiquna waa sanadkii unimaka halkane bilaa xasrin koobitaan la-aan iyadoon tiro lagu koobaynoon la odhanayn dee laba waa inay wariso ama oo kale sida casiiskaiyo mashhuurka inooguba iman ama afar iyo shan waxba tiro aynaan ku koobayne laakiin duruqdii baa badnaatay oo tacaduday bilaa xasrin waa iyadoo waxa tiro lagu koobaye cad lagu koobaya aanay jirin bianna xaalad waaba iyaday mustaxiil kaba dhigto oo alcaadatu caadadu tawaadu dadka duruqdaa kuba sugan ee warinaya khabarkan inay isku waafaqaan caadadii baa waxay mustaxiil ka dhigaysaa tawaadu'ahum cala alkadiib been inay isku waafaqaan oo dadka caynkaasee kala duwan ee midba meel ka yimi midba meel jooga ee xadiidkan haddana wada wariyey inay intay kulmaan ay yidhaahaan aan xadiidkan samaysanno oo ay beensaa isugu waafaqaan caadadii baa fogeynaysa ama mustaxiil ka dhigaysa aw amase wuquucahu ay axaalat alcaadatu caadadii waxay mustaxiil ka dhigaysaa wuquucahu wuquuca alkadibi weeye waa wuquucahu wuquuca alkadib kadibku inuu dhaco minhum dadkaa tirada badan lehee kala duwan uu kaba dhaco itifaaqan iyadoo ay tay iyagoon hadda wada tashan meel aan isugu iman oon markii hore ku soo heshiin in calaa sabiili itifaaq iyo tawaarud alkhawaadir been ninkani sheegay kan kalena sheega kan kalena sheego iyagoon is ogeyn bilaa qasdin qasad la-aan ay caadadii mustaxiil kaba dhigayso bal markaa taasba mutawaatirkii buu inoo soo wadaa watasafaw sifoobayna bidaalika arrinkaasoo ah tirada badan ee tacaduday ee markaynu eegno tiradani intay leegyihiin iyo qadarkeen caadi ahaan suurtagal aanahayn ama mustaxiil noqonaysa dadka caynkaasi intay kulmaan inay been ay ku soo heshiiyaan ama been aan isku ogeynin ay iswaafaqaan unoy kaba dhacdo caad arrinkaasa uu ku sifoobay bidaalika fi kulli dabaqaati dabaqaadkiisa oo dee xadiidkii inay eh, qolo keliuun ma warinayso intaasoo qolaa kala warinaysee dabaqaadkii mid kastaba tirada badan laga helayo ee sifadeedu taa tahay inay cadadu mustaxiil ka dhigayso tawaadua macalkadib aw wuquucahu minhum itifaaqan haddaba kacaynkaasi fahuwa mutawaatirun mutawaatir baa la mutawaatir weeye ay yusama bidaalik kaas mutawaatir baa lagu magacaabaa bal khabarkii buu inoo qaybinayaa marka hore aan tacriifkiisa soo ogaanay marka xagga dee khabarkani inee waa war la sheegayo lasoo noqonayo dad baa kala warinaya waa duruqda taaw kaba cabiray duruqda isaga lagu warinayaa haddii aan wax tiro sidaasa oo badani aanay ku sugnayn way inoo imano waa qaybta dambe ee dad kala duwan baa wariyey dadkaasi way badan yihiin marka la eego badnidooda iyo sifaadka ay leeyihiin oo kala duwan iyo waxaas inay dadka caynkaasi been un ay ku soo heshiiyaan waayo waxaa la arkaa meelba inaanay ku kulmin isku beledba aanay ahayn aanay iyagu isba aqoon oonay isarag marka inay been kusoo heshiiyaan caadadii waxay ka dhigaysaa waxaan dhici karaahayn arrin kalena caadadii way fogeynaysaayoo iminka ruux hadduu been uu sheegay iyo wuxuu sheegay ruux kalena inuu tii nafteedii inuu sheego ee waxa weeye waa suurtagal waa suurtagaloo dee caqli ahaan haddaan eegno qadiyada tajuuska caqliga waa suurtagal mid labaad mid saddexaadna inuu iyagana tii oo kale ay kaba dhacdo waaba suurtagal oo waa ixtimaal way dhici kartaa weeye way dhici kartaa laakiin dad badan kala duwan inay waxa weeyaan wax keliya uun ay iyagu iyagoon hadda isku soo raacin oon isku soo heshin ay calaa sabiil itifaaqu gaba dhacdo ama tawaarid alkhawaadir waxa ay dhahaan oo kale wadcu lxaafir cala alxaafir bal umuurahaas caadadii baa iyadana taadiidaysa oo mustaxiil kaba dhigaysa markay haddaba arintu sifadaa tahay ee welibana dabaqaadkii sanadku lahaa mid kastaba tirada intaa leeg aan ka helayno tirada intaa leeg aan ka helayno xadiidkan maxaa la odhanayaa bal haddaanu xadiidba inuu war kale yahay khabar kalooyna soo gaadhay waa khabar mutawaatira ah la odhanaya tawaaturku waa wax iska daba tegay oo tataabuci weeye tawaaturka mutawaatir baa lagu magacaabay ayusama bidalika wasayaati waxa iman doona buu yihi fii usuuli lfiqhi usuululfiqiga waxaa ku iman doonaa waxaan u leeyahay waxaa ku iman doono dee muu odhan imika cilmiga usuululfiqiga saasi ku sugantee way iman doontaa buu hadee kitaabkan imika aan hayno waa qeyb kitaab roon ka mida ama mawsuucoah mawsuucadaa hadda dee gees kale yani xajmigoodu weynaanimbe laakiin marka la eego funuunta badan ay kulansatay afar iyo toban faniyaan ujeednaa mawsuucanimadii mawsuucadaas waxay kulansatay maxaa caqaa'id buu horreysiiyey taa waan ka soo boodnay cilmu tafsiira waan ka soo baxnay cilmu xadiid ka afraad muxuu yahay waa usuulfiqhi waa ka ku xiga markuu intan dhammeeyo kitaabka waxa raacsan usuulfiqhi baa raacsan taasi ujeedaayo way iman doontaayo dee waa kitaabka qaybihiisiie waxaa inooguba iman doona fii usuulilfiqhi annahu yuujibu alcilma alyaqiiniya annahu mutawaatirku yuujibu inuu waajibinayo alcilma cilmi yaqiiniya alyaqiiniya hubaala oo cilmiga yaqiiniga waxa weeye maka haddaad ruux war ka maqasho ruuxina ruuxaa iqada a yahay dee warkii rumaysatay waxaad u malaynaysaa inuu run sheegayo laakiin marka la eego ruuxan ruuxii saduuq ahaa been way ka dhici kartaa warkuba inuu beeniyo waa suurtagal ruuxii bal matalan taasa inuu xismoodsiiyo oo warkuba aanu ahayn yaanu been talagelina waa suurtagaloo tajwiiskaasna uu jiraayo arrinta waxay noqotay warkani inuu run yahay danni weeye waan u malaynaynaa ee waxaan dee jasminaynoon leenahay saa mooye si kalema noqon karo ruux labaad markuu soo biiro danigiiba inoo sii xoogaysanaya malihii aan malaynayno sidqigan laakiin tajuuskii waa jira mid saddexaad markuu soo biiro arrinkuu sii adkaanaya laakiin markay noqoto waxyaalo kala meelo kala duwan warkii aan kaba helna ama dad kala duwan ay inoo waramaan oo tiradaa leh iyada markaa danigii way dhaaftayoo waxay noqonaysaa waxaan hubno ood yaqiina cilmi yaqiini wataa waxaan hubnoo shaki ku jirin oo yaqiina ay noqonaysaa haddaba mutawaatirku dee kol hadduu shuruuddiisa la helo mar dambaa shuruuddana waan yar eegi doona dee waa waxaan kuwan inoo yaalowne waan yar khulaasaysan doonaa une shuruuddiisa ay taam noqoto wuxuu faa'iideynayaa yaqiin buu faa'iideynayaa waa waxaa la hubo aan shaki ku jirin taasboo taasi ayuu faa'iideynayaa marka hal hadduu yaqiin faa'iideynayo falaa yaxtaaju ma baahna ila albaxdi in la baxsiyo can axwaali rijaali raggiisa axwaashooda waa ruwaadii unbaa loo wadaa axwaashoodii in la baxsiyo aan ruuxii dee keli ahaa wuxuu warinaya ama laba ama saddex waatan aan iyagii eegayno aan eegayno cadaaladoodii cadaala ma u sugnaatay dee xadiidka saxiixia markuu noqonayo dabdi ma leeyihiin umuuro oo cawaaridona aan ka eegayno si warkii aan ka dhigno ama xadiidkii mid inoo sugan aan kaba dhigno taasaanu markaa dadka waxaan mutawaatirka ahayn waxaan loo baahanayaa in ruwaadiisa la dabagalo la eego xaaladoodii xaggii cadaalada iyo xaggii dabdiga haddaan sanadka xidhiidhkiisa iyo waxyaala laba eego shuduud aan iyo cillola aan la eego si aynu u nidhaahno waa wax inoo sugan laakiin kol haddii tiradu ay intaa yeeshe gaadhay oo caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa dadkan tawaadu cala alkadiba wuquuca minhum itifaaqan uma baahnin ruuxani mathiqa mise cadaaladoodiina baxtin oon axwaashoodii kala baxtina uma baahnin kol heerkaa gaadheen oo sidaa daraaddeed uma baahna buu leeyahay in la baxhiyo can axwaali rijaali kitaabkiisa kale ee tadriib baabu kuba yidhaa waxaa waajib noqonaysa in lagu camal falo min kayri baxtin can rijaali cadad mucayanana lama eegayo oo tiro mucayanana ma qabsanayninba halkan walow eh, waxa weeye waa lamana baxteeyo oo ruwaadiisii waa lagu camal falayan sidiisii unbaa loo qaadanaya balkaaba wey dabayn mutawaatirkii imaka intanbuu inoogu tacriifiyey dee xukumkiisiina inoogu sheegay waxaana ay tahay un kolley shuruudiisu sida dee kitaabkan kale ee sharxu nuqbeed laga yaaba cibaaraadkan qeyb badan oo ka mid a xataa cibaaraadkiisiy de waa tartiibtiisiiy umuurihiisiiy dee waxyaala idaafaad haba lahaada isaguye waxay noqonaysaa shuruudda marka xadiidkii mutawaatir la odhanayo dee khabarkuna waa saas oo kale akhbaartiia horta meesha cadad badani inay warinayaan oo cadadkii badadna waa arinkan ah xaalat ilcaadatu tawaado maca alkadiba wquca min itifaaqan caadadu ay mustaxiil ka dhigayso waxaan dhici karin ka dhigayso dadkaasi inay been isku soo ay ku soo heshiiyeen ama been calaa sabiil itifaaqu gaba dhacday waa mid horta taas tiradu waa inay taatay welibana waa cibaaradii uuna yidhi watasafa bidalik fii kulli dabaqaatihim waa in bal maalan iyaguna kuwa lamida ay ka wariyeen tiro intaa leeg ay ka warinayaan oo laga bilaabo dee sanadkii dabaqaad buu yeelan waa kanoo kolbaaba dhici kartaa sanadkii afar ruux ama afar dabaqa gelayaan shan lix baa gelaye laakiin iyaguna kuwa lamida ay ka warinayaan waa tiro intaa leeg ay kaba warinayaan oo tiradan inay sii kororha marka dabaqaadkii sanadka dhan arinkaas iyo sifada aan ka helayno xagga ruwaadda tiradaa badan waa arin kale welibana arin kale u muhimaa jiro onu dee isagu halkan inoo soo dhigano wa musanadu intihaai mulxis waxaan marka ugu dambeeya sanadkii dadkani waxbay kala warinayaan kala warinayaan wixii ay ugu dambayso waxa weya wax la arko ama la maqlay ay ugu dambaynaysa xisi uu yahay macnaha waxay taasi ka dhigantahay markay dadkaa badan aan hele kala dambeeye kala dambeeya ugu dambeyn waxay ama maqleen ay maqleen ama ay arkeen waa wax maxsuusa waa inay ku dambeynayso ee eh, hadday arrintu noqoto qadiya caqliya uunoo in wuxuu inooguma dambeeyeyba saasay nala tahay iyo arin ijtihaad iyo ra'yi iyo saasun uu ku dambeeyo iyada mutawaatir lama odhanayo waa wax la soo naqliye weeye oo ama waanu maqalay ama waanu aragnay saas ah waa xisi wax ah ku dambaynayso shayga laynoo soo naqankaas wey ama umuur kaleo ra'yi uun saasoo kalea ah, dee kumayaal iyo malaayiin baa kolkol imaka ilxaad iyo waxyaalaha isku waafaqay oo in markaa ama ilaah diidanba ama taasoo kale wuxuuduna dee maaha tawaatur iyo waxaas ma noqonayso ee wuxuu waa inuu yahay wax ama lasoo naqlinayo la arkay ama la maqlo waa inay taas kuba dambaynayso ee ugu dambaynna waa arrinkan uu sheego oo ah annahu yuujibu alcilm alyaqiiniyo taasna laga faa'iidaysanayo cilmi yaqiiniya ah oo bal maalan khabarkii warkaa la maqlay ciddii maqashay ay wax xaqiiqo ah wax yaqiina wax xubaala ah, ay dee maalan ka helayso u faa'iidaynayo umuurta haddii la helo waa mutawaatirkii marka wuxuu hi qaala bnu salaaxi ina salaax baa yidhi ina salaax waatii aan dee casharkii sabtii hore aan soo tacriifina waa imaamka ee shahiirkee balqaniyun can tacriife laftigeena salaaxna inuu salaaxudiin yaan soo sheegnay wa mihaaluhu marka mutawaatirka tan la yidhaaho mihaalkiisu cala tafsiiri lmadkuuri tafsiirkaa horeynu soo maray tafsiirkaynu soo marray waa maxay waa inay tiro badan oo tuxiilu alcaadatu tawaadu'ahum cala alkadib wa minhum itifaaqa welibana arinkaasna fii kuli abaqaati sanad arinkaasi u socdo iyaguna rawu can milihim tiradu inay inoo korodho mooye aanay yaraanayn min alibtidaa ila alintihaa ee mustadkina xisi buu ama sheegaa maxsuuskee haddaba in marka tafsiirkaas imanka aan soo la sheegay aan miaalka miaal u noqonayo mutawaatirku yacizu wujuuduhu in la helaa waa yaryahay yacizu cayntu way kasirsan tahay da'duna way shidan tahay waa ficilkii caza mudaariciisii mudaacafka mudaariciisii weeye laakiin halkan cayntu way kasirsanto waa yacizu bimacnaa yaqilu wayanduru wujuuduhum ficilkana in kolley marka la eego iyadoo dee maadigiisu cazo yahay mudaariciisu waa isbedbedelaa oo yacazuna wuu yimaadaa yacuzuna wuu yimaadaa yacizuna uu ku yimaadaa isbedelkaas cayntana waxa keena macaani uu leeyahoo kala duwan marka hadduu yahay bimacnaa qalla iyo nadare iyo waatan aan hayno amase uu yahay ciziga wixii udidka ahaayoo waxa weeye amee dulliga wixii udidka ahaa oo dalla yadilu wuu duloobay kana waa cizoobay oo cizu leeyahay hadday arintu taa tahay waa ficil laasimoo markaa yaciz ayuu ku yimaadaa waxaa kaloo jirta iyadoo uu macnaha uu yeesha tahay macnaa qawiye oo kale oo caza oo macnaa uu xoogaystayo uu qawiyo taasoo kale iyada kolley mudaariciisu yacazu buu noqdaa se facazasnaa bihaaliثin oo kaleoo qawaynahum weeye waxaan ku xoogaynay mid saddexaad oo amase dee sacubat caleyna alxaal amalaataa uu ku yimaada haddii bal waxa weye inta badan afcaasha ama markay fadxo leeye ama kasro leeye oo afcaal laazima ee kolkol buu macnaa caza oo bimacnaa halaba ay yimaadaa sida masalkii carbeed ee macruufka ahaa man caza baza man caza bazi hadalkii khamsa ama shicirkeediina kuba yimi mar ay walaalkeed malaa sakhrin iyo ay ammaanaysayba waxaan idinaasu fi marka man caza baza caza oo kaloo macnaa halaba ah waa ficil mutacadi oo cazahu ka qaalib noqday taasoo kale iyada taa mudaacafkii mucadagaha waa yacizu buu kuba yimaadayo bal imanka halkan waa yacizu waa wujuuda waxaa jirta imaamkan kitaabkan le waa suyuudi raximah اllahu tacaala ayaa maalin la weydiiyey marka uu ruuxu qunuuda salaada uu tukanaye uu qunuudayo sadee subaxii oo kale walaa yacizu man caadaytaa kuba timi ficilkaasee la xarakaynaya waa su-aal u timi walaa yacizu man caadayta marka imaamku dee waa imaamka badda ahaa su-aashaas jawaabteedii ayaa waxay keentay manduubo maanta inoo madbacaysan oo dee soo gaadhay bal berihii dambena laba taxqiijiyey inuu oo caza anwaacdeed iyo dee ficilkani siduu kuba yimaado kaba nadmiyo iyadoo taasina uu raacinayo in jawaabtii dee waa ilaa tobaneeye bayd baan filaya haddaani kaba yaryarayn waana manduumo madbacaysan oo uu ku bilaabay qaari'an kutub alaadaabi kun yaqidan waxarir farqa bayna alafcaali taxriira markaasaa deetuu halkaa ka bilaabay caza almudaacafu yaأti fii mudaaricihi tasriita caynin bifarqin jaءa mashhuura fama kacaza calayna alxaalo ay sacubata markaas fama kaqala wadidi dulli macidamin kadaa karumta calayna afar ficil buu israaciyay sira ugu dambayn buu deeta muxuu yidhi waqul idaa kunta fii dikri lqunuuti walaa yacizu yaa rabbi man caadayta maksuura markaad qunuudka ku jirto maxaa tidhahaa yacizu dheh walaa yacizu yaa rabbi man caadayta maksuura washkur liahli culuumi sharxian sharaxuu laka lumuur laka sawaab abdow fiihi tadkiira kolley waa nadmi macaan ama taasa baan leeyahay indhn xaawigiisa kuba sugan yahay sharaxa bayqooniye zarqaani xaashiyada uu lahay ajuuri uu kuba sugnaayo koley ruuxulmacaani tafsiirkaas isna waa soo naqliya meelaan filaya suuratu ali cimraan ahayd dee waana gaaro imaka beryahan dambe aan leeyahay waa la madbaceeye bal waxay tahay yacizu markaa saasaan odhanaynaa yacizu macnaa yaqilu wujuudu waa yaryahay ilaa an yudaca in la sheegto mooye daalika fii xadiiin xadii fii xadiii xadiidkan u idaafayna waan kasar kaliyan ku daynaa fii xadiidi man kadaba calaya mutacamidan in laba yidhaaho wuxuu leeyahay inaan idhaahno tiro badan oon marna yaraan inay sii siyaado uun mooyaane caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso misaal gaaroo inuu helaa uu yaraanayaa xadiidkan waa ibnu salax siduu qabo weeye xadiidkan in laba sheegto man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaasuun mooye faqad rawaahu kolle hadalkii ibnu salaax intan buu ku joogsaday intaa hore waayo kitaabkiisa ilaa labiyo lixdan buu yidhaahaa rawaahu inaani wasituuna min asaxaaba taas buu yidhi hadalkan kolley suyuudi iyabaa leh oo kitaabkiisa tadriibba raximahu llahu tacala markuu ibnu salaax kasoo naqliyay rawaahu inaani wasituuna min asaxaaba ayuu yidhah waqaala kayruhu rawaahu aktaru min miati nafsin وفي شرح مسلم للمصنف رواه نحو 200 oo markaa dad kale ayaa qowlka lahaa isaga maaha hadalkii ibnu hor inoogu joogay tiradii uu sheegayna intan way kaba yarayde faqad rawaahu waxaa wariyey min asaxaabati asxaabta xaggeeda naxwulmiati boqol wax ku dhow ayaa wariyey dee waa tiro badanoo xataa siyuudi raximah اllahu tacala jaamicu saqiirkiisa waa musanifku dee dad sideetaneeye ku dhow buu xadiidka markuu dhigto kitaabka qaybihiisa dambe ayuu soo arooriyaa weliba sheegayo meelihii ay kutubta kaga kala sugnaayeen waayo axaadiidan isku darajo ma noqonaysa haddii mid kasta gaar loo eege laakiin waa tirada badan waqiila waxaa la yidhi almaatayna laba boqol hadalkan sida dee uu isaga sheekhaba kitaabkiisa kale kuma sugan imaam nawowi baa raximah tacaala sharaxa muslim markuu xadiidka qabanayay kuba yidhi oo oh, rawaahu naxwu miatayni taas we laakiin ciraaqi raximahu tacaala uu adigu ictiraad ahaan wuxuu leeyahay xadiidkan man kadaba laba boqol ma gaadhayso ma noqonaysee laakiin haddaan idhaahno been wixii ku yimi oo dhan mutlaqulkadib wixii ku yimi oo dhan ayaaba dee inahaas noqonaysa ee xadiidkan waxaa ku khaasa dhowr iyo toddobaatan waa si isago kaba cabiro tobankii jannada loogu bishaareeyey ay kaba mid yihiin adugu waa tiro badan oo tobankii ay kaba mid yihiin kale xaafidna xajarna fatxulbaari meelaha hore marku kuba yimaado qayb badan oo dee riwaayaadka kaba mid ah iyo si markaa waa sheegaayo balkaba weeye oo kaasbaa miaalka laba helayo markaasaa wuxuu yihi faqad rawaa sabcuuna min waa tacaqaba calayhi alxaafidu xaafidkiina waa bushiyey yuu waa ibnu salaax abulfadli ciraaqiyo waayo kitaab buu leeyahy dee kitaabkiisaas laba socdo oo nukatu ahoo ataqyiid walyadaax la yidhaaho waa tacaqubkiisa alkuba yimi wuxuu kuba busheeyna wuxuu yihi xadiidkaa keliya ayunbaaba dee aan helaynaa haddii bal mithaal kale waa kanu waa naadir buu leeya in miaal kale u hele tibuu isagu ictiraadkiisiyo wuxuu kuba busheeyey bixadiidi masxi lkufi labada khuf in laba masaxdo dee wax jidaysan inay tahay rasuulka ilaahay masaxday oo kale taas faqad rawaahu waxaa wariya sabcuuna min asaxaaba toddobaatan saxaabada kaba mida ayaa wariyo isaguba waa mutawaatir waxaa kaloo xadiidi rafcilyadayni fi salaati labada gacmoodoo saro loo qaado salaada dhexdeeda waa gacman sare markaan salaada xidhanayna iyo rukuucdiiyo saro loo qaadayo rafcilyadayn xadiidkeedaas faqad rawaahu waxaa wariyay isna naxwu hamsiina minhum konton saxaabadii kaba mid ah bal dee kolley taqiyudiin asabki baa wuxuu leeyahay risaalo dee rafliyadeenkanuu kaga hadlo la madbaceeyey oo dee iyadoo matin yara iyo iyadoo dee markaa taxqiiq bale oo uu ku tiriyaa dee taasoo kale walow ibnu caqilkan alfiyadaba sharxay ee dee xagga naxwadu isaguna mid ka roon uu leeyahayoo kollay qarnigooda iyo waqtigoodaas baa waxaa jiray nin xanafiya ahaa kaba oo markaas isagu sheegtay dimashq iyadoo la joogo munaadarana ay tahay taqidiin masuulka iyo qaar laba galeen inuu yihi ku buraysa gacmaa sare haddii loo qaado markaa aimadaasay ku xambaartay inay ururiyaan oo wergaa munaadarada dabadeed buu taqiyudiin masuulka risaaladiisa madbuuca dejiye dabadeedna ibnu caqiil oo kale oo dee xujajtii uu ninkaasi kitaab buu leeyahay isna madbucaysanoo umuuraha kuba sheegaye bal taas iyadina uu ku dabagelayo ku tacadubayo taasoo markaa tiro badan bay soo sheegeen walow nin kaleo qowlkaa radeeyo isna xanafiyahna iminkay wada madbaciyeen afarta kitaabba ay jus ay ku wada madbaciyeen inta la xaqiijiyey umuurahaas oo dee taasi ay kuba sugnaydeen haddaba rafculyadeynkuna dad fara badan baa wariyay marka xadiidtaasi waa mutawaatir xadiid kaleo mutawaatira jirta waqaala shaykhu lislaam alxaafid abdulfadl ibnu xajar wuxuu yidhi qaaliban naxatu imaka halkan dee wuu raaciye kutubtiisa hadduu shaekhulislaam yidhaaho in xaafid maxajar buu ujeedaa suyuudi inta badan baan leeyahay dee isaga ayuunbuu had iyo goor kutubtiisa musalaxa iyo cibaaro soo noqnoqota weeye iyo kutubtiisaasoo shaekhulislaam xataa keli hadduu keligeed kuma daayo waaba xaafid buu ujeedaaye sheekhulislaam wuxuu yihi waana hadalkii sharxu nuqbo ku sugnaa madacaahu wuxuu sheegtay ibnu salaaxi inuu salaaxo min alcizati yari uu yaryahay ah aada u naadir yahay tawaatirku wakayruhu ibnu salax buu ku cadfanyo waman dacaahu kayruhu baa macnuu noqon kayrkii wuxuu sheegtay ibnu salax kayrkii oo min alcadami inaanu jirin baa qolooyin kale yidhi maba jiro marka mithaalkaa laeego la eego tacriifkaasi mamnuucun waa wax la horjoogsanayo taas oo la manceeya buu yihi lianna daalika weliba wuxuu ku cileeyay arinkaas waa iddicahaasi ama ciise ha noqoto ama cadam e haba e noqotee nashaa wuxuu ka dhashay can qilati iطilaacin yarid mee daalacasho yarideed calaa karati duruqi duruqda iyo faraa badan ee axaadiida qaar kuwa mutawaatirka ay kuba yimaadaan ee badan iطilaac la daalacday yarideed bay kaba dhalatay calaa qilati iilaaci malaa sharxu nuqba calaa qilati liilaaci baa ku sugnayd nusqooyinka kitaabkana dabcada daaru diyaa waata kuba sugnayd aliilaacu halkan la tacriifiyo iyo waxwal rijaali dadka axwaashoodii iyo wasifaatim sifaatkoodii macnaa waa iilaac la-aan yaridii duruqda badan ee iyo riwaayaadka ama asaaniida badan ee kuba yimid iyo waxwaal rijaal dadkan iyagu warinaya xaalooyinkooda marka kala duwan ibtilaac la daalacdo yarideed iyo wasifaatim sifaadkooda almuqtadiyati oo dad iyadoo ay tirada badan leeyihiin baa haddana dad kala duwan oo wada hiqaada wada saadee saxaabada badan markay kuba sugan tahay sifaadkooda in la daalacdoo la arko layskuma taaga yarideed sifaadkoodii almuqtadiyati keenaysay libcaadati alcaadati caadadu inay fogayso an yatawaada dadka intaa leegay inay isku waafaqaan cala lkadibi been oo yaxsula minhum uu kaba dhaco itifaaq beentii itifaaqan wa calaa sabiili itifaaq waa cibaarada horeynu soo marnay kale dabco طبcaadka kitaabka aad u fiican kaba mida ayaa halkan waxaa dhacay aw yaxsula minhum itifaaquna laakiin tan aan haynaa kaba fiican daaru kutub cilmiyo in itifaaq ka dhaco may waa beenta inay calaa sabiil itifaaq iyadoon lagu heshiin laakiin un iswaafaq laiswaafaqo intaa ay gaba dhacdo bal markaa taas inay iilaac umuuraha la daalacday yarideed bay idicaani kaba dhashay buuhi ومن أحسن ما ولي هذا الكي حافظ با سعودا ومن أحسن ما كي كأوفي عن وحكام بذا يقرر به لغو السوغيو oo maxay lagu sugayo kownulmutawaatiri mawjuuda mutawaatirku inuu mid jira yahay weliba ma aha inuu yar yahay naadiriya wujuuda kahratin kahri yaanu dee axaadiidta kale axaadka la mid ahaanin oo xaggaa marka kuwa loo eego haba yaraado laakiin waa isaga sidiisa waa u badan yahayoo waa wujuuda kahratin badni jiritaankeed uu jiro fil axaadii axaadiia waxyaalaha in lagu qariro ee de noo cadaynaya lagu qarirayo lagu sugayo taa waxaa kaba mida ana alkutuba kutubtii almashhuurata shuhrowday almutadaawalata ee laysweydweydaarsanaya la kala qaadanayo ujeedadu dadka dhexdooda dee ku faaftay weeye ee dadka dhexdoodu dee koodii hore kooda dambe kaba naqlinaya la kala wada naqliyo mutadaawalkaa maaha ajzaa meelun ku qarsoonoo dee inta mualifkeedii ururiyey aan cid qaadatay iyo cid aqriday iyo cid markaa wariisayba aanay jirin waa kutubtaa la kala warinayo biaydi ahlicilmi almutadaawalata biaydi ahlicilmi sharqan waqarban bur iyo galbeedba kutubta caynkaasee shuhrowday waasan dee saxiixeynka iyo sunanta iyo masaaniidda iyo kutubta mashhuurkaa weeye almaqduuca la goynayo cindahum iyaga agtooda waa dadka ahlucilmiga bisixati nisbatiha ilaa musanifiha nisbadan loo nisbaynayo musanifiinteedu inay saxiix tahay oo imika bal maalan bukhaari oo kale dee muslim oo kale sunantii oo kale dee waa wax la hubo nisbadan loo nisbeeyey bukhaari kitaabkan ama muslim ama abu da iyo ragga nudaradooda ah inuu yahay dee taasi wax run ay tahay oy saxiix tahay waa wax la jazminayo la goynayo shaki aanu ku jirin shaki aanu ku jirin oo haddaba kutubta caynkaase dadkii ahlucilmiga dhexdoodii mutadaawalka ku ah wax la kala wariyo la kala naqliyo oo dee ku shuurowdayo markaa taasba ah gees kalena la goynayo in dee ciddan kolba loo nisbaynaye musanifkeeda inay ka sugantahay la goynaya kutubta caynkaasa sifadeedu taa ay tahay idajtamacad hadday kulanto calaa ikhraaji xadiidin xadiida soo saarkii watacadadat ay tirowdana tacadudo duruquu xadiidka duruqdiisiiyo asaaniiddiisu tacadudan tiro ay tirowdo tuxiilu ay mustaxiil ka dhigaysa alcaadatu tawaaduhum cala alkadib afaadakaasi wuxuu faa'iideynayaa alcilm alyaqiiniya cilmi yaqiiniya maaha wax madnuuna bal ee wax la hubo weeye bisixati waa bisixati nisbati ama waa kan dee ansixitaanka uu ansaxaya nisbadan loo nisbeeyey ilaa qaa'ili isagu taa kuba qowlay ujeedadu waxa weeyaan imaka kutubtan waa mutadaawalkaahey na soo gaadhaye waxa weeyaan ama lehba dee saxaax iyo sunan iyo masaaniidiyo leh in mu ku qoran ee loo nisbeeyaa uu leeyahay uu alifay taasi waa wax yaqiina ah oo la huboo la gooyey marka kutubta caynkaasee ay dee nisbadan musanifiinteedu ay waxaa la hubo ay tahay hadday xadiid iskuba waafaqdo oo kana waa wariyey kana waa wariyey kana waa wariyey haddana xadiidka iskuba waafaqday dariiq keliya kuma warinayaan intaasoo dariiqoo kala duwan buu leeyahy intaasoo dariiqoo kala duwan kitaabkiina waa kitaabka inoo sugan nisbadiisu ama kutubta inoo sugan duruq kala duwanna xadiidka waa yeeshay oo markaynu isu geyno duruqdaa badanee uu leeyahay dadka intaa kala duwanee sifaadkoodu kala duwan yahe buldaantoodu kala duwantay bayna calaa sabiil itifaaq ugama dhacayso amase iyaguna meel ay ku kulmeen idhaahay waxaan ku ikhtiraacdeenna oy taa ku heshiiyeenna maba jirayso caadadiibaa taa fogeynaysa haddaba nooca caynkaase xadiidka caynkaasee duruqdaa yeeshay kutubtaa kala duwanna kuma sugan waxaa taasi aan ka qaadanaynaa oo ay noo faaidanaysaa wax dee yaqiinna inoo noqonaya cidda loo nisbeeye waa sida rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu ka sugan yahay taas ayaa wax la hubo inoo noqonaysa iyo cilmi yaqiini inoo faa'iideynaya marka wuxuu leeyahy wa milu dee tawaaturkuna kaasuu ahaa axaadiis caynkaasna ma yeelana oo de axaadiis badan baa taa la oo waa ka yihi wamilu dalika waa kaa madkuurka ama waxaa la sheegay waxaa la midkii waa axaadiidta duruqdeedii tacaduday kutubtaasna kuma sugan tacadudkana gaadhsiisaya heerkaa cadadu ay fogeynayso umuurta aan soo sheegnay fi lkutubi almashhuurati kutubta mashhuurka ah kaiirun ku badan yaho axaadiis badan baa kutubta mashhuurka ah ee shuhrowday bayna ahli اlcilm nisbadeedana la jasminayo axaadiid badanoo noocaasa kuba sugan dee waana tawaaturkii markaa taasi markaa tan uu leeya dee waa marka la eega duruqda badanee jirtay kutubtii kuba sugan idilaac markaa la daalacasho la daalacday oo kooban oo yar ayay arinkani kaba dhashee ayuu kaba dhashee laakiin waxaa la helayaa dee amilo badan baa loo helaya mutawaatirkiia axaadiidta kale axaadka yaanu laba tir ahaaninbe ama aanu ku dhowaaninbe xaafid ibnu xajar hadalkiisu intaasu ah qultu waxaa lehe qaa'ilku waa siyuudi sadaqa shaykhulislaami obara shaykhulislaam run buu sheegay wanaagna waa ku hadlaya hadal fiican oo dee wa axsan obara weeye sadaqa shaykhulislaami obara wamaa qaala waxa uu yidhina wasawaabu isagaa sawaabo waxa uu yidhi baa sawaab ah alladii sawaabkaasoo laa yamtarii fiihi aanu shaki ka garayn kuma shaki ahayn man lahu mumaarasatu bilxadii ninka xadiidka mumaaraseeyey ee xadiidka in badan ku dhex jiray duruqdiisi iyo kutubtiisi iyo waxyaalahaasna idilaac weyn uba leh wuxuu shaki ka gelaya maaha mumaarasatu bilxadiid iyo wailaacun calaa duruqi duruqda axaadiistu ay leedahay ee kala duwanee badanna idilaacu leh wuxuu shaki ka gelaya maaha faqad wasafa waa sifeeyeenoo jamaacatu jamaaca min almutaqadimiina raggii hore kaba mida iyo walmutaakhiriina kuwii dambeba axaadii axaadiid bay ku sifeeyeen kaiiratan badan bitawaaturi tawaatur bay ku sifeeyeen axaadiid badan bay tawaaturka ku sifeeyeen minhaa waxaa ka mid a ah xadiiu nazla alqur'aanu calaa sabcati axruf oo amba de waa qur-aanku soo degitaankiisii uu toddoba xaraf ku soo degay oo xadiida saxaabo badan baa warisay markii dambena duruuqdu way sii kordhaysay uun way sii siyaadaysay uun oo axaadiida mutawaatirkaee tawaaturka lagu sifeeyey waa ka xadiidka ilaahay waa soo dejiyey qur-aanka toddoba xaraf kaabaa kaba mid ah wa xadiidu alxawdi xawd rasuulka ilaahay xawdkiisa iyadna axaadiidu way tacaduday way badan tahay duruq badanna way leedaho taa caadadu ay ka dhigayso shay mustaxiila ah. inuu ka dhaco dadka intaa leegayo ruwaada kala duwan dee tawaadu cala alkadib ama markaa wuquucu lkadib itifaaqan wanshiqaaq alqamari dayixu iyadna inuu kala dilaacay oo mucjiso rasuulka ilaahay ay uba waa iyadoo noocaas lagu sifeeyey mutawaatirka oo fara badan wey ama ay kuwa hor iyo kuwa dambaba barhkood ay ku sifeeyeen iyo waminha waxaa kaloo kaba mida ah xadiiu axaadiiu alharji waalfitan fii aakhiri zamaan zamanka aakhirkiisa inay fitani dhici doonto in qatliga aan la garanaynba waxa ruuxan loo dilay iyo baltaasi ay iska badnaan doonto waxa weeyaan taas axaadiida kuba timina waa axaadiis badan oo tawaaturtayo marka raggii hore ama kuwa dambe barhkood ayaa kuwa sifeeyey waxa weeye inayadnaba tawaaturtay wuxuuhi qad jamactu waan isu geeyo waan ururiyey jusan jus fii xadiidi rafci lyadeyni fi ducaa labada gacmood sare in loo qaado ducada markay noqoto marka la ducaysanaya in gacmaha sare loo qaadayo dee xadiid keliya mahe waa axaadiid waana axaadiid kala duwan waa qadiyad kala duwanoo midna gaar umay tawaaturina waa tawaaturkii macnawiga ahayo axaadiidta badan qadarka ay ka wada dhaxeeya ah rafculyadayni fi waayo qadiyo kasta xadiid kasta tawaaturin waa qadiyaad kala duwan waa tawaaturka macnawiga taydhahaan axaadiia bal markaa taa ku timi ururiyo fa waqaca min duruqin tabluq lcishriin dee kolley malaa way kaba badnaanayaan axaadiista taa way kaba badantay kalena wna sharxulmuhadab meel ka mida ah ayuu majmuuca axaadiitaasa kuwa ururiyaa suyuutina waaba leeyay mualafkani laakiin waxaan filayaa markaa dabadeed jus madbacaysan oo intaa wax ka badan kuwa sugan yihiin buu leeyahay fowqaca lii min duruqin wuxuu ii dhacay xadiidkaas ama axaadiidta rafculyadayn kuba timi xadiid keliya maaha mankadaba caleyhi mutacamidan maaha mutawaatirkii lafdiga ah waa mutawaatir macnawiya waa axaadiid midba wax gaara ku saabsanaa laakiin waxa ka dhaxeeya qadarka mushtaragii uu yahay rafcu fi ducaa waana tawaaturka macnawigaa marka wuxuu leeyahi min duruqin tamliqu lcishriin wacsamtu waxaan ku talagalay waa wixii uu niyeysnaa weeye animka goostoon ku talagalay weeye oon doonaya calaa jamci kitaabin kitaab ururintiisa aan ururiyo fi laxaadiidi almutawaatirati axaadiida mutawaatirkaaba inaan kitaab isugu geeyo yasara allahu dalika bimanii wakaramii aamiin waa ducaysanayaayo ilaahay taas deeqdiisa iyo galladiisa ha igu fudaydiyo ilaahayna subxaana watacaala waa u fudaydiyey ee waa casmigiisiinoo kitaab buu leeyahay alashaaru almutanaahira fi lakhbaari almutawaatira laydhaa madbacaysan al-athaaru almutanaahira kollay mukhtasar uu leeyahayna waa jira oo xataa alfiyada weli fiihi mualafu nadiro markuu lahaa in sheegaya inay badan yihiin buu lahaa mualaf nadiran kuleeya taasi waa intuu alifay dabadeed alifiyada dambaysay ee al-ashaaru almutanaahira fi alakhbaari almutawaatira kolleyna in waa isaga dabadiina waa la ikhtisaariyey oo malaa qalibana dariiqa uu ku socday kolley kutubtiisa xaggan mutawaatirka xadiidku hadduu toban dariiq yeeshaba ama toban san saxaabiya toban raawi uu yeeshaba axaadiidan buu kuba soo daray walow asalka ay dhahaan waxba yaan cadad gaara la jasminin ee inay sifadaasu lahel caadadu ay mustaxiil ka dhigayso inay dadkan kufeeni kaba dhacda calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tawaadu taas un intaa laba yidhaahee laakiin taasuu kuba socday kolley ninka taani la yidhaahba jus isaguna nadmu mutanaatir la yidhaha waxoogaana kordhiyey leh oo isaguna madbacaysanoo nadmu mutanaatir min de oo xadiidkan mutawaatirka oo taase laakiin suyuudi kitaabkiisana waxaan leeyahay alasaar mutanaaira fi lakhbaar mutawatira waa madbacaysan yahay oo ilaah waa u dhib yareeyo eh, bal markaa waaba taasoo dee axaadiistaas way adugu axaadiis badan baa jirta yani axaadiista kale kuba dhowaaninbe halka mutawaatirkii baan kaga baxnay oo yar dheereeyey oo wuxuu yidhi in tacadadat duruuquhu bilaa xasrin ilaa sharaxi isku dar fahuwa mutawaatirun wakayruhu hayruhudan ay hayrulmutawaatiri weeye ka mutawaatirka aynu ka soo baxnay wixii aan haynay keyrkii wahuwa isaguna maa lam tasil kii aanay gaadhin weeye duruquhu duruqdiisu aanay gaadhin ila rutbati lmadkuura rutbadaa hore oo rutbadii mudkerada waxay ahayd maxay ahayd waa waa ixaalat lcaadati tawaaduc macal kadib wuquuca minhu itifaaqan taas buu sheegayaa martabada magaar duruqdii way tacaduday duruq buu leeyahy laakiin ma joogaan caadadu ay ka dhigayso waxaan dhici karin inay debeen isku soo waafaqaan haddaba wixii aan heerkaa gaadhinba aaxaadun aaxaad weeye oo mutawaatirka dee mid kastana qaybtay noo soo socotay isagaa sii qaybsamaya khabar waaxid waa la odhan akhbaar ulaaxaadna waa la axaadna kaba dhigna ruux keliya warinaye oo wixii aan mutawaatir xaddii gaadhinba waa khabarulwaaxid baa la yidhaahaa in akhbaar aaxaadna waa la odhanaya aaxaad bay noqonaysaa haddaba isaga iyagii baa sii qaybsamayo wuxuu yihi fain hadduu yahay macnaa waa kan xadiidkani waa duruuqdiisa barayin baa la eegayaa biakara miayn laba wax ka badan hadduu kuma sugnaado macnaa ruwaadiisu laba ay ka badan yihiin waa saddex iyo wixii kasii sareeya ka alaaatin marka afar iyo shanna waa la miduun intii aan tawaaturka la gaadhinba magacan buu yeelanayaa ka alaaatin famashhuurun mashhuur baa la yidhaah oo mashhuurkii kale bayquuniyadii marwiyi mashhuuru marwi fowqa ma alaaa laakiin waa taas waa tacriifkii de ibnu mandahi iyo ibnu salaaxna uu kuba raacsanaaye laakiin tani waa tacriifkii xaafid ibnu xajar iyana iyo dee qolooyin kale uu dee xaafidna xoogeeyo dee marka dambena isaga iskaba shuhuroobay ee laba wax ka badani kay warinayaan waa mashhuur fa mashhuurun ay yusama bidalika waa lagu magacaabayo waxaa la yidhaha mashhuur oo xadiidka mashhuur haddii laba yidhaaho mashhuurkii istilaaxigaana loo jeeda midaan istilaaxi ahayn baa jiroo inoo soo socdee waa xadiidkaa laba ruux ama laba raawi wax ka badani warinayo mashhuur baa la yidhaha ay yusama bidalika liwuduuxihi maxaa loo yidhi dee dariiq keliya waabu qarsoomi karaa waxa qarsoon baabu noqonayaan cid saase laakiin marka dariiq labaad iyo dariiq saddexaad iyo loo helo ama afraad iyo shanaad waa waxaa muuqda waadixo liwuduuxii baa taa loo yidhi markaasi waa mashhuurkii istilaaxiga ahaa laba wax ka badan inkay wariyeen saddex iyo wixii kasii sareeya weeye mashhuur baa la odhanayaa hadda iyada magacan mashhuurnimo mooye xagga saxiix iyo xasan iyo daciif iyo shuruuddii waa inoo dambaysaayo waxaan tan ka qaadanaynaa ma jirtae taa dambe iyo shuruuddaa dambe unbaa mid kasta la eegayaayo wixii kolba shuruuddaa dee waxa weyaan laga helo tii saxiixana isagoo mashhuura lagu magacaabaya magacii haddii shuruuddaa inoo dambaysa la waayana dee isagoo mashhuuroo duruqda ay tacaduday ayaanu saxiixba noqonayne balka mashhuur baa laydha wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala warubamaa waxaa la arkaaba yudlaqu in la idlaaqo yudlaqudan wuxuu ujeedaa waa lafdu lmashhuur de ay lafdu lmashhuur mashhuurka in laguba idlaaqo uu ina soo yidhi waa laba wax ka badani kay warinayeen waxaa dhici karta in laguba idlaaqo calaa mashtahara cala alalsina dadka carabadooda uun wixii ku faafay dadkani ama caamadii ha noqdeen culimada kala duunaad saadee fuqaha iyo nuxaad iyo qoolib haba noqdeen waa dadkaas adigu dhexdooda carabkooda wax kuba shuhroobay oo maxay ujeedadu ay tahay waxaani dadkii way maqleen oo in badanoo kamida maqlay ama daa'ifo gaaro macluuf ku yahay oo mashhuur agtooda ku yahay inagoon sanadiya waxaaba eegin waxaa carabada dadka un kuba shuhuroobay na mashhuur in la yidhaah waa la arkaa walow kaana lahu isnaadun waaxidun xataa sanad keliya haba lahaado bal walow lam yuujad yaan looba helin lahu isaga isnaadun aslan isnaadba aan loo helin aslane mashhuur iyadna waa la ydhaa wuxuu halkan inoo faa'iideynayaa sheekhu raximah llahu tacaala mashhuurku labuu u kala baxaa mashhuur isilaaxiya oo ah shuhro istilaaxiyo shuhradaa horuu inoo tacriifiye weye istilaaxi hadday tahay waa laba wax ka badan saddex iyo wixii kasii sarreeyaa kay warinayaan waa mashhuurkii istilaaxiga ahaa waana tan kutubtan laynooguba tacriifinayo mashhuur baa jira khayr alistilaaxiyi kaa istilaaxiga aan ahayn oo macnu uu yahay dadka dhexdooda waxaa la maqlay ee dadka dhexdooda kuma faafay dhexe marka kaa dadka dhexooda kuma faafay waxaa dhici karta xadiidka inaanu dee isnaad keliya leeyahay kolkol inuu saddexdii leeyahayba saddex raawi ay wariyeen oo labadiiba ay kulmaan waa suurtagal aynu mid keliya le bal awqaadda qaarkeed mid mowduuca ah oon asalba lahayn laakiin dadku ay maqleen oo in badanoo ka mida ay maqlaan bal taasoo kale ayaaba ah mashhuurkii noqonaysa waa mashhuur aan istilaaxi ayno haddaba kaas marka waxay noocan dambe uu inoo sheegu yidhi waa mashhuur khayr alistilaaxi aan leenahay ee uu leeyahay waa mashtaara cala alalsina culimmadu kolley dee taasiir weyn buu dadkii ku leeyaho xadiid lama dadku ay maqleen oo kuba faafayn axkaam baa laga ratibaya waa lagu camal falaya rasuulka ilaahina waa loo tiirinayaayo raad weyn buu ama taasiir weyn buu dadka ku leeyahe culimmadu allaha ka raalli ahaadeen noocaa aad bay ugu ihtimaameen waa taaiirka uu leeyahy daraaddeed ee acmadii baaba dee laga yaabaa inay waxaas oo ay laftigii maqleen dadkii kale ay maqleen kuba shuuroobeen marka la yidhaah waa rasuulka ilaahi xadiidkiina daliil baa loo soo qaadano waa lagu dhaqmayaa adigu nooca aada iyo aad bay culimmadu ugu ihtimaameen mu gaarana way ku khaas yeeleen oo weliba dadka dalabada cilmiga iyo culimmadu ay tahay inay mualafaadka cinaayo weyn u yeeshaan waayo waxyaalo badan oo waxa aan maqlayno kamida ah ama kutubta qaarkoodba kuba soo arooray ayaa darajadoodii cadaynteed ay kuba sugan tahay nooca marka kutubtaasna kuwa ugu ahamsan waxaa kaba mid ah kitaabka uu leeyahay sakaawi bal waxaan leeyahay dalabo cilmi dee inay jaanibkaas ihtimaam weysiiyaan oy kutubta ay daalacasho fiican uba yeeshaan iyo noqnoqod fiican iyo muraajaco waa muhim bay tahay marka kutubta kuwa ugu ahamsan waxaa kaba mid ah waana kitaabka laga yaaba baabka asiilka ah kitaabka suyuudi leeyidhaa mee uu sakhaawi leeyahay almaqaasid alxasana suyuudina kitaab aan waa leeyahay almaqaasid alxasana ee uu ku cadeeyo in badan kun iyo dhowr boqol oo xadiid buu ku arooriyaa darajadooda uu ku cadaynayo waxay kaleeyihiin kolkol fawaaid kaleu raaciya bal kitaabkaasi wey waxaa jira kitaab laga soo gaabiye isaga oo dee kooban ka kooban oo uu leeyahay ibnu daybac ninka la yidhaha shaybani reer yamaneed uu leeyahay oo la yidhaha tamyiiz ayibi min alkhabiid fima yaduuru calaa alsinatin calى alsinati الnaasi min alxadiid waa kitaabkan buu mukhtasar u yahay isna waa madbuuc kanna waa madbuuc kolley hadduu ruux ku gaabsanaya midee kitaabkaas sakhaawe kitaabka ugu roon baabkan anigu intan ka warhayana bal saddexa kitaaban baan idiin tilmaamaya haddaad doontaan tamiiska waa la iska dayn karaa labadan kitaab dee waa labada dabacaadkood badan yahay mid waa almaqaasid baan nidhi waa sakaawi midna waa kitaab la yidhaha kashfu lkhafa wa musiilu lilbaas fii ma calaa alsinati marnas mina fima yaduulu min alxadiidi cala alsinataas adu waa cibaarada kollay tatimadeeda macnihiisu waaba kan kashfu lkhafa wa masiilu lilbaas taas waxaa ladin cajluuni laydhaabaa le waa kitaab weyn isagoo laba mujalad halkaa maqaasid alxasana mujaladka ahaa waa laba mujalad ilaa saddex kun way gaadhayaan waxyaalahu soo arooriya fawaa-id kaloo kala duwana intaa way dhex socotaa sa kaa maqaasidiya isagaba bal markaa waxaan leeyahay bal labada kitaab waa laba kitaab oo aad iyo aad u muhima ah. hadduu ruuxuu maqaasid helona waaba fiicanta de uu ku kaaftoomi karaa kan waa ka wenyahay oo isaguna dee faa'iidadiisa badan buu leeyahay ee waa nooca kutubta ay u dejiyeen waa shuurada aan istilaaxiga ahayn dadka dhexdooda waxaa ku faafay waxa aad kutubta aad ku arkaysaa in badan darajadoodii iyo kalaamkoodii iyo ciddii warisay ayaad ka helaysaa bal markaa taaba wey tuu sheegayana waa taab walow lam yujad lahu isnaadu aslan imika mashhuurkii halkaasaan ku dhaafnay istilaaxigii iyo hayr istilaaxigiiba wuxuu ihi aw bihima bihimaa muxuu wadaa ina wuxuu idhi fain kaana biakara min inayni buu ina soo yidhi haddii xadiidkan lagu wariyee laba wax ka badan famashhuurun aw bihima aw biinayni ay biinayni weye xadiidkan labaa warinaysa oo xadiidkan labaa warinaya laba raawi laba saxaabi baan aragno xadiidkii warinaya ama cid kasii warinaysa aan laba ku aragna xadiidka inay laba warinayaan waaba kan bian rawayaahu faqad laba unbaa wariyey can itnaini faqad labaunbay kaba wariyeen ilaa sanadka way adagtayba inuu sanadku saasun kuba dhammaadee laakiin mitaalin baa inoo soo socdee labaa wariyo iyaguna labay kaba wariyeen wahaakadaa saasun kuwa dabaqaadkii sanadka fa casiizun laakiin haddii xataa dabaqo keliya ka helo magacii waan helaynaa waayo kolba tirada yarbaa tirada badan xukumaysa fadniganoo bal markaa waxay tahay haddii iyadoo aan dabaqadii saxaabada laba kuba aragnay ama dabaqadii taabiciinto markii dambu kaba sii batay dee markan dabaqada xadiidka casiis waan odhanaynaa fa casiisun casiis baa la yidhaah casiisna waa tii caze imankaan kaba soo baxnee ama waxaa loo yidhi linudrati xadiid labaun ay warinayaan waa naadir waa qiladiisaa loo yidhi waa mid ama licizatiyo de markii hore dariiq markuu keliya ahaa ee dariiq labaad loo helay uu adkaaday o sii xoogoobayo quwadan uu quwoobay dariiqa labaad ku quwoobay isagaa intiiba sheegaya wuxuu yidhi liqilati wujuudi markaa caza iyo cizo oo yaridiisa uu yaryahay xadiid labogun ay warinayaan kaan baa loo yidhi casiis aw cizatii wa quwatii halkan cizada maanta maaha ti waxa weyan waa ti macnaa quwada ahayd aan soo sheegaynay caza iyo cazo macnaha ste facazisna bihaaliin waa xooggiisa uu xoogoobay oo muxuu ku xoogoobay limaji min ariiqin aakhara dee markii hore isagoo dariiq keliya lahaa markii dariiq labaad loo helay dariiqa labaad kii horeu xoogeeyey tan baa loo yidhi casiis miaalu haddaba miaalkiisu waxa weeyaan xadiiu shaykhayni bukhaari iyo muslim xadiidkaay wariyeen can anasin oo marka la eego anas saxaabigaas bukhaari iyo muslim baa isku raacay oo xadiidkan wariyey xadiiu shaykhayn can anasin bal waxa weeye xadiidkaas wlbukhaariyu can abi hurayrata labadooduba kolley waa markaa kitaabuliimaan bay ku soo arooriyeen waa kitaabta xaggeeda hore oo labada kitaabba xaggooda horu kuba sugaye bukhaarina abu hureyre ka wariyo markaa laba saxaabi baan haynaa waa anas iyo abu hureyra ayaa xadiidka inoo wari doona anas labada saxiixba uu ku sugan yahay xadiidkiisu ama abu hureyra waa bukhaari maxaa xadiidku ah ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa yu'minu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min waalidii wa waladihi wاnnaasi ajmaciina xadiidka dee waa taas waa xadiidkii macruufka ahaa alxadiida xadiidka taam yeel ay akmil اlxadiida haddaba inay anas dariiqiisiiba cizadu ku sugantahay marka hore saxaabadii laba saxaabi baa inoo warinaya waa casiis xaggii saxaabada waa labaa wariyey anas baan hadda kiisii qaadanaynaayo rawaahu can anasin anas waxaa ka wariyey qataadatu cabdulcasiis ibnu sayb labada riwaayaba saxiixa bukhaariya way kuba sugan yihiin qataada iyo cabdulcasiis ibnu sayb baa ka wariyay anas waa casiis markaa ah. taabici saxaabigii labaa ka warinaya wa rawaahu can qataadata marka labadoodii baa sii kala baxaye qataadana waxaa ka wariyey shucbatu wa saciid shucba ibnu lxajaaj iyo saciid ibnu abi caruba ayaa qataado ka wariyey iyadna waa casiiskii eeg qataadana labunbaa kaba wariye waa casiiskii warawaahu can cabdilcasiis ninkii rafiiqiisa ahaa ee anas kala wariyey waa cabdilcasiis ibnu saybna waxaa ka wariyey ismaaciil ibnu culayata waa cabdulwaarithi ismaaciil ibnu culaye iyo ismaaciil ibnu ibraahim baa laydha culaye waa hooyadii iyo cabdulwaarith cabdulwaarith ibnu saciid ayaa kaba wariyey iyaguna waa laba waa casiis warawaahu laakiin waxaa wariyey can kullin dhammaan kullina muxuu wadaa kullin wey idiin tanwiinsantahay waa la tanwiininayaa ismaaciil ibnu culay iyo cabdulwaarith iyo shucbe iyo saciid afartaasuu sheegaya shucbe iyo saciid iyo ismaaciil iyo cabdulwaarid intooda labalabo dambe ma hayne mid dhammaantoodba jamaacatun koox baa ka wariso markii dambe xadiidkii dee casiisnimadii waa ka tegaya laakiin dabaqaadkii horean aragnaa weliba dabaqaadkii sanadkii isugu wada imanayay cizadii baa jirta ama casiisnimadii oo labalaba ah waa mithaalkii kaas bal isaguna waa casiiskii kaasi in mashhuurkiina waan kaba soo baxnay aw biwaaxidin amase mid keliya ayaaba xadiidkii inayag axaadii buu inoo tiriyey axaadii buu kala qaaday fain kaana biakara min inayn famashhuurun aw bihimaa facasiizun aw biwaaxidin wuxunbaaba xadiidkii ku sugnaaday dariiq keliya nin keliyunbaa warinaya faqad oo keliya waa bian lam yarihi ma warin hayruhu hayrkii ninka fii ayi mowdicin mowdic kii ka aho waqaca u dhacay tafargo hadduu dee saxaabadii yahayba hadduu dee bal dadkii taabiciintii ayay hadduu dhexdii yahay laakiin raawi keliunbaa warinaya meel kastow dee tafarudkaasi dabaqaadka sanadka kaba galaba fa hariibun kaa waxaa la odhanayaa hariib baa la odhanayaa hariib baa la odhanayaayo markaa isaga kaa raawi kelii warinaya marka axaadka muxuu inoogu kala baxay ama khabar waaxidkii in mashhuur iyo casiis iyo hariib haddaan dusha ka nimaadna maqariib iyo casiis iyo mashhuur haddii dee saloog tira yaryaan iskaga bilowno saddexaasuu khabarulwaaxid laysku yidhaa ama akhbaarul aaxaad laysku yidhaa saddexdooda wada jiraano maxaa muqaabilkoodu yahay khabarulwaaxid hadday noqdeen mutawaatirkii aynu soo maray haddaba qariibkuna wuxuu noqon kaa ruux keliyii warinayo qaybuhu waa badan kitaabku waa kitaab loogu talagalay bidaaye iyo dee taas bal ruuxii mubtadi ahaana de waa kitaabkaa bilowba ah bilow fiican uba noqonaya ruuxii dee hore wuxu soo akhristayna tadkire iyo ayuu u yahay bal waxa weeyaan de marka nuqaayo ka gudubno dee waaba imikayn sharax baaban haynaabe nuqaayaduna waa matiga bayna qowseynka inooguma jirta haddaba qariibkii dee isaga wuu kalaamkoodu waa intii ugu koobnaydeen kama fahmi karaynu inoo soo dhigtaye waxa weeye kaas baa horta qariib layidhaha markaasuu sii wadaayo wuxuu idhi fa waxa kaba mid ah maa waqaca wuxuu dhacay atafarudu tafarudku waa kelinimadani raawi keliyiinuu warinayaa fii asli sanadi sanadka guntiisa asalkiisa uu dhacay oo waa maxay aslu sanad bian yakuuna waa cibaaradii xaafid eh bian yakuuna waa inuu ku sugan yahay oo waa tafarudkii fi lmowdici mowdica aladii mowdicaasoo yaduuru calayhi uu ku wareegaya alisnaadu isnaadku wayarjicu soo laamayo isnaadku wuxuu socdaba wuxuu faraqiyo yeesho dee wadooyin uu yeeshaba marka dambe meel buu isugu imanaya dee taabicigii baa la imanaya dee saxaabigii baa la imanaya halkaasu kusoo ururaya haddaba haddii meesha marka dambe uu kusoo dambaynayo waa daraftii saxaabiga kuga sugnaa ee uu dib ugu soo wada noqonayay bal matalan markay arintu noqoto halkaas uu yahay waa mid oo qariibkii waa intay fardigaba yidhaahaan taasi iyado tafarudkii markaa muxuu dhaca asulsanad walow tacadadeeto duruq marka dambe duruqda haba badnaato ilayhi duruqda xaggiisa soo gelaysa xaggiisa usoo kacaysa markaase duruqdii isaga lagu soo gaadhaya haba badnaatee waxaa sanadka halkii uu isugu imanayay ah marka dambe wadooyinkii iyo duruqdii ay isuguba imanayeen hadduu dhaco kaasi waa mid oo tafarudku waa de wuxuuhi minhu ma waqaca tafarud fi asl sanad wa huwa darafuhu marka halkaa aslu sanadna waa daraftiisa aladii fiihi saxaabiyu saxaabi uu kuba sugan yahay bartaasi isagu waa mid kaba mida ah, midi waa kaa waysama waxaa lagu magacaabaa alfarda almudlaqa ka daraftii dambe ee saxaabigu kuba sugnaa ama xadiidku waxa weeyaan isugu imanayay kelinimadan ay ku sugan tahay ee raawi keliya halkaa uu warinayo waxaa lagu magacaabaaba alfard almulaq waa fard alfardina waa laydhaha hariibna waa la odhanaya marka hariib mulaqa ama fardi mulaqa laydhaha inta badan fardi bay kaa kuba idlaaqaan wadalika ka xadiid nahyi can beyc liwalaa'i wahibati xadiidkaasba weye waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey waa xadiid ibnu cumare nahaa can beyci alwalaa'i wahibati wa can hibati walaha in la iibiyo amase laysa siiyo walaa waxa weeyaan waa xidhiidhkan ka dhexeeya ruuxan wax xoreeyey waa muctiqa iyo catiiqa la xoreeyey xidhiidh baa ka dhaxaynaya abaal baa laseeg ruux hadduu addoon ahayo sida xoolaha loo iibsanayo la kala dhexlayay haddii ruux xoreeyo ibnu aadamnimadiisii iyo sharaftiisii iyo dadnimadiisii u celiyo abaal weyn buu u galay abaal weyn buu u galay waa ixsaan weyn waa taa uu kuba mudanayo haddii uu naar mee ruux xoreeyo in ilaahayna isna jidhkiisii oo dhanba naar kaba xoraynayo waa abaalka iyo ixsaanka uu sameeyey haddaba ixsaankaas wanaaggaa laysu sameeye waxaa ka ratimaya calaaqa iyo xidhiidh baa ka raxtimaysa waa tan alwalaa lagaba cabiro ka dhexaynaysa kii uu xoreeyey iyo kii la xoreeyey aahaarteeda waxaa kaba mid ah in ruuxii la xoreeyey haddaanu cidba lahayn xooluu yeeshay xooluu lahaa cid isagu uu dhalay iyo ama dhashay iyo wixii lamaba hayo waxaa xoolihiisii dhexlaya kii muctiqiisa ahaa dee ama dadkii isaga waratadiisa aydbaa dhaxlaysa waxay ku dhexlayaan waa xidhiidhkaa iyo dee ixsaankaa kaba dhashay bay kuma dhexlayaan haddaba taas baa wala laydha carabna waxaa caadadeedu ahayd iyagoo walahad iyo waxaa yaqaaniya isxorayntan qabla alislaamba way iibin jireen oo ruux baaba ruuxu uu leeyahay walihiisii cidqi ayuu ruux kale ka iibinayay ama ruux kala siinayay rasuulka ilaahay taa uu nahiyeo walahani wuxuu ka dhigayaa sii nasabkaoo kale nasabna lama iibiyo markaa indhi waxa weeyaan dee ciddii waxaan lahayn dadkiisi way kaba dhexlayaane laakiin in cid kale laga iibiyo ama cid kale la siiyaa suurtagal maaha sharcan alwalaau luxmatun ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuhab waa la dhexli karaa oo dee intii dhexalkiisa lahayd way dhexlayaane haddaba taasoo kale xadiidkaas waa xadiid labada saxiixba kuwa sugan baan idhi xadiidkan muxuu leeyahay inagu xaggan ka eegayna waa xaggii mustalaxa iyo xaggan fardige tafarada bihi waxa la gaar noqday cabdullaahi bnu dinaarin waa daraftii dambe hadee saxaabigu kuwa sugnaa sanadka akhirkiisii weeye cabdullaahi bnu dinaarin can ibni cumara oo xadiidka ibni cumar baa warinayay haddaba ibni cumar cid kaleo ka warinaysan cabdullaahi bnu dinaar ahayn ma hayno waa fardi markaas weliba waa fardi mutlaqa waqad yanfar yatafaradu kolley halkan nusqooyinka qaar waa dabcaadka qaar yonfaridu baa labada iyo almunfarid labada meelood saasaa dhacday waana sidaa sharxu nuqbo kuma sugane laakiin dee tana tawjiiheeda ay leedahay ma eegin makhduudaadkii kitaabku lahaa si aan u hubsado inay makhduudaadka waxaa asalkaa dhacay dee dabcadan waa dabcadii daarulkutub alcilmiya waqad yatafaradu inuu la goor noqdaaba la arkaa bihi xadiidkii raawin raawin can dalika almutafaridi ama yanfaridu bihi raawin can dalika almunfaridi waa dee dabcada kalasta kuba sugan iyo sharxu nuqbaye bal macnuhu waa maxay iminka waxaan aragnay ruux baa la gaar noqday waa cabdilaahi ibnu diinaar kolkol waxaa dhacaysa xadiidkaasaasee fardiga mudlaqaa laba yidhi kaa xadiidkii la gooni noqday isagana mid keliya un inuu kaba sii wariyo nin keliya uu kala gooni noqdo weli qaraabadii iyo fardigii mudlaqahayd uu sii socdo isagana kiina mid keliya kala gooni noqdo marka muxuu hi ka xadiidi shucab iliimaan xadiidkii ahaa iimaanku dhowr iyo toddobaatan shucbo ama dhowr iyo lixdan inuu yahayo ay ugu sarraysa laa ilaaha illa allahu ay uguna hooseyso imaadatu ada can ariiq bal markaa taasi ay ugu hooseyso dee xayaana shucba min aliimaan uu yahay xadiidkaasoo kale buu idhi tafarada bihi abu hurayra warinayay marka tafarada bihi waxaa la gaar noqday abuu saalixin can abi hurayrata abuu saalix baa abu hureyre kala gooni noqday bal waa midoo waa kii mutafaridkaa kaasi cabdilaahi ibnu diinaar marka horeba dee taa waatan soo aragnay isaguba ibnu cumar uu kala gooni noqday laakiin muxuu yihi watafarada bihi waxaa lasii gooni noqday oo xadiidkii cabdulaahi ibnu diinaar can abi saalix abi saalixna laba iyo saddex kamay warin nin keliya ka wariyey oo waa cabdullahi bnu diinaar kalaba gooni noqday taasna way dhacdaabo waaba xadiidkii inama alacmaal biniyad cumar bnu khadaab hadduu yahay ka la gaar noqday waa qariib eh de isagana calqamat bnu qasulow dee mimbarkaba khudbeeye laakiin welinta markaynu egno calqama kala gaar noqday calqamana maxamed ibnu ibraahim baa kala gaar noqday maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaari marka halkaa la joogo yaxya ayay umam dhan kaba wariyeen halkaasuu kaba faafeen intii hore waaba kaa kii la gooni noqday midbaa kala gooni noqdo midbaa kala gooni noqday taasba wey tafarada bihi abu saalix can abi hurayrata watafarada bihi cabdullahi bni dinaar can abi saalixin wuxuu yihi waqad yastamiru inuu socdaa la arkaa daa'imo oo uu iska dee istimraariyadii weeye atafarudu kelinimadani fii jamiici ruwaati aw aktarihim ruwaadda dhammaanteed ama intooda badan wa fii musnad ilbazaari musnadka bazaar waa madbuuc maanta iyo walmucjam ilawsad iyo mucjamka dhexe dabaraaniyo isaguna saddexii mucjamba oo madbuuce eh. amhilatun kahiiratun lidaalika amhilo badan ayaa taa iyada inooguba sugan oo noocaasa ah. oo markaa muxuu leeyahay kolkol ruuxii mid baa la go'ar noqday dad badan baaba kasii wariyey laakiin asalkii kol hadduu asalkii xadiidka yahay dee fardiga mudlaqa magacii waan haysanana waayo qariib nisbiya iskaba jirteen haddii bal waxa weeye in arintu ay noqoto inkii la gooni noqday mid kale kala gooni noqdana waa ka miaal aan soo aragnay eh, laakiin kolkal waxa dhacda buu ihi kiina mid kale inuu kala gooni noqdo kii kale mid kaleoo sanadkii oo dhammi uu leeyahay kelikelidaa uu yahay markaa xagga miaalta inmuu siine laakiin wuxuu leeyahay musnadka basaariyo mucjamul awsadkaba amilo kala duwanoo noocaasa sanadkii oo dhan oo wada kelikelidaasa waa la helayaa oo kutubtaasaa lagaba helayaa bal markaa fardigii kaasi waa mulaq waa fardi mulaqaa la odhanayaa inta badanna kaa hariiba fardi bay ka cabiraan wa minhu kaba mid ah, waa kan fardiga maa xasila tafarudu bihi tafarudkii kelinimadii lala gaar noqonayay ku xasilay oo u xasilay binisbati ilaa shaksin mucayan marka shaksi mucayana laba eego ayaa tafarudka u xasilay wainkaan haba ahaada alxadiiu xadiidku fii nafsihi xagga cayntii naftiisa mashhuuran mid mashhuuroo duruq tacaduday ba leh waysama waxaa lagu magacaaba kaasna alfarda nisbiya fardi nisbiya ayaa lagu magacaaba markaa tanna maxay tahay waa fardigiibaa mid kaleo hadduu fardi mudlaqa markii horena soo idhi fardi nisbiya jirta fardigii nisbigaasuu noqonaya taasoo qad waa xadiid duruq buu leeyahayba laakiin duruqdiisii ama ruwaadiisii nin kaba mida ayaa ninla gaar noqday maalan xadiid ka soo qaadi imaam maalik warinayo oo zuhri ka warinayo suhrina anasba ka warinaya miaal ahaan baan leenahay ayuu kaba warinaya marka xadiidkaas oo kale zuhri baa warinaya waxaa jirtana bal zuhri keligii maahee dad kaloo la wadaagsado anas kale wariyaa jirta anas kale wariyaa jirta laakiin markay zuhri noqoto duruq kale waan haynaaye dariiqii maalik mooye cid kale ma jirto zuhri markay noqoto xadiidka waa xadiidka mashhuurka dad kale ay zuhri la wariyeen anas kala wariyeen laakiin markay noqoto dariiqa zuhri imaam maalik unbaan aragno keliya oo warinaya kaba warinaya xadiidka sidiisa mashhuur buu inoogu yahay duruq buu leeyahy laakiin dariiqa marka la eego fardi baa galayoo waa kan qaraabada tag inta badan kaba cabiraan waa qaraabo nisbiya ama fardiga nisbiguu noqonayaa binisbati ilaa haada ila zuhriyi ayuu qariib noqonayaa sidiisa qariibu ma aha laakiin markaan zuhri eegno ayuu qariib noqonaya waana nooca uu yidhaaho tirmidi oo kale qariibun min hada alwajhi uu ka cabiro wejkan iyo dariiqan qariib buu ku yahay macnaa duruub kalaa jirta oo kolkol qariibku iska wada idlaaqay qariibun min hada alwajhi oo markaynu eegnay markaas mithaalka aan sheegnay zuhri un aan eegno dee zuhri maalik unbaa kaba warinaya cid kale ma hayno markaa qariib buu xaggiisa kaba yahy laakiin zuhri dad kaloo la siman oo xadiidkii anas ka wariyey baa jirta xadiidka siisu mashhuurayo duruq tacaduday buu yeeshay laakiin waa binisbati hada kaasna way dhacdaa buu leeyahy minhumaa xasanat tafarud bihi binisbati ilaa shaksin mucayan wain kaana alxadiidu fii nafsi mashhuuran wayusamaa waxaa lagu magacaaba alfarda nisbiya ama qariib ayaa laguba magacaaba wahuwa haddaba ay ilaxaad wey qaybtii dambe waa khabarkii waaxidku ama axaadu biaqsaamihi alaaati marka saddexdii qismi baa la eego mashhuurkii casiiskii markaa laba ego qariibkii saddexdoodaba isuge waayo magacan xukun kama qaadanayno xukunku imika umuuraha inoo bilaabmayuu noqonayaaye qismaani laba qaybood buu ukala baxaya haddana waa mashhuurkiina saasunbuu noqon casiiskii qariibkii qismaani maqbuulun mid la aqbalayo iyo wakayruhu mid aan la aqbalahayn oo la celinayo waa kii daciifkaa intaasunbuu u kala baxaya marka mutawaatirkii de aan idhi in la aqbalaa waajiba waa lagu camalfalayaa baxina uma baahin rijaashiisu kaasi wuu inaga hadhay akhbaartii axaaddaa timi iyaga markaas iyaga waxay u kala baxayaan maqbuul iyo hayru maqbuul maqbuul muxuu yahay ayru maqbuul muxuu yahay oo waxay noo bilaabmi doonaa wahuwa ma halkanuu ka bilaabay falawalu maqbuulkiio xadiidkii saxiixa iyo shuruuddiis iyo taas ayaa waxa weeyaan halkaa inooga bilaabmi doonaa dee casharkan halkaas inoogu joogo allah subxana wa tacaala calaa calam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tan